ka soo qaadannay laba baab ayaan ka soo qaadannay baabka saddexaad ee kitaaba nikaax hoos imaana ayaan caaw insha allah halkan ka bilaabaynaa baabkaas waa baab aada muhiim u ah weliba da'yarta iyo wiilasha weli aanan guursanin iyo gabdhaha intaba khusayni muhimadda ay leedahayna insha allah tabaaraka wa tacaala aad uga hadli marka waa baab aad iyo aad in dhagaha iyo qalbiga loo fura ficilna uu ka dambeeya aad iyo aad u haboon khaasatan da'yarta baabu اlxahi boorin laisku booriyo ayuu baabkan u baab yahay cala nikaaxi guur la guursado in laisku booriyo oo laisku tirtirsiiyo wixii ku soo arooray oo adilo ah oo axaadiista nabigeenna qayb ka mid a ah ayuu baabkan u baab yahay xafiga qofka inaad tidhaahdo warniya waxaan danbaa kugu jirta yeel sidan way kuu ronta adduun bay kugu ronta aakhiray kugu ronta sidaa yeel sidaas haddii aad samayso waxaad baad ka heli war wanaaggaad maad ka faaidsaka faa'iidaysatid xadiga waa noocaas qofka in hawsa hawsha ayada la jeclaysiiyo oo inaad ku dhaqaaqa lagu xambaaro fawaa'idda ku jirta sheegitaan loo sheegana ay asal u tahay saas ayaa xadiga la yidhaahdaa xadiid saddex kun iyo laba boqol iyo lixaad waa xadiid saxiix ulisnaad sanadkiisa waxaa weeyaan waa saxiix waa xadiid saddex kun laba boqol iyo lixaad qaala alimaamu nasai alay amat l akhbarna camr bn zuraara alkilaabi waa iqatan tabt qال xadثna ismاعيل بن culya وثiqة xاaفظ qال xadثna yuنس بن cubayd الcabdi وثiqة habt fاضل wrc can abi mcشhر abu mcشhر wa زiyaad بن kulayb الxandلي wa ثiqة can ibrahim يزيد النkci wa ثiqة ilا أnhu yursil kaثيirا فaqih weeyaan sidoo kale can calqمة ibn waqاs الleyثi wa ثiqة habt فaqih caabid qaala wuxuu yihi calqمة kuntu waxaan ahaa oon la jiray waa raggii taabiciinta weynaa ka mid ah maca bn mascuudin cabdulahi bn mascuud ayaan la jiray xertiisa ayuu ka mid ahaa wa huwa cabdulahi bn mascuudna cinda cuثmaan radia allahu tacala canhu arda cuثmaan bn cafaan ayuu marka la jiray waa noo imaan doontaa meesha la joogay iyo xaalada say ahayd waa noo imaan doontaa insha allah tabarak wa taala xadiid kale ayaa noo sheegi doonaan faqaala cuثmaan wuxuu yidhi kharaja rasuulu اllahi rasuulka alle ayaa ku soo baxay salى اllahu calayhi wali wasalam calىa fityatin dhalinyaro qaala abu cabdiraxmaan alimaam الnasaئiya wuxuu yidhi falam afham ma aanan fahmin fityatan fitya ma aanan u fahmin kamaa aradtu sidaan doonay yacnii lafdigaas ma fitya mise shabaab sida ay ahayd uma aanan fahmin oo umaanan xifdinin wayaan sidii ay fitye ahayd uma aanan fahmin laakiin macnaha waa isla macnahaas un dhallinyaro faqaala kadib nabigeen wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man kaana qofkaadoo minkum adinka idin ka mid ah daa طawlin mid hanti iyo awood u saaxiib ah falyataزawajha guursada fainahu guurkaas ayaa aqadu laabitaan badan lilbasari aragga oo xaaraan inuu fiiriyo ugu laabitaan badan wa axsanu u dhowrid badan oo u ilaalin badan lifarji farjiga inuu xaaraan ku dhacanaka uga ilaalin badan zawaajkaas waman laa waman laa yastaiic qofkii aanan awoodin hawsha ayada aanan maal iyo tawl u haynin fasawmu sawmka ayaa lahu isaga uu yahay wijaaun dhufaanid amaba raayobixin ama qoorobixin yacnii qofka isaga ah inuu soomka joogteeyo wuxuu u noqdaa shahwadii mid ka jibiyo oo qof qoorihii ama raayihii laga bixiyey ama laga tumay siduu noqdo oo waxba aan dhiciniinka sidaas si ku dhow ayuu ka dhigaa oo shahwadii ayuu dhulka dhigaa saas ayuu nabigeen sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkan marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam dayarta ayuu wuxuu ku boorinaya inay guursadaan qofkii aanan isku aadanayn oo xaaladiisa ay markaa yadu saamaxayn inay guursadana in uu soonka joogteeyo ayuu nabigeena nafara sala allahu calayhi waaalihi wasalam soonka marka keewa kan marka saa yeeli kan qofka dhulka dhigi waa kee makan ramadaanka makan dhowr beri oo isku xigta la soomaa makan waxaa weeyaan kastoo inta la sooma lasiiga tegayaa maya kaa ma aha soonka waa soon joogto ah oonan laakiin sawmu dahri ahayn yani inaad soonka qofka badiyo badintaas laba dhanba way daciifinayaan tan koobaad horta wuxuu daciifinayaa soonkaas tirada badan jirki ayuu daciifinayaa waxyaabo badan oo shahwada taqdiye iyo quudin ku samaynayay waa yaraanaysaa kanaalkii muxuu ahaa shahwada taqdiyeynay iyo awooddii maadaama cunadii iyo cabitaankii laga yaray uu yaraanaya sidoo kale naftii aa daciifaysa naftii alla ay ku xirmaysa subxana wa tacala soonka sidiisaba qofka markuu sooman yahay muxaramaadkii oo dhan araggii xaaraanta ahaa maqalkii xaaraanta ahaa taabashada xaaraantahayd fikirka xaaraanta ahaa waxaasoo dhan oo iska ilaalinaya marka arrinkaa waxay keenaysaa in shahwadina laftirkeedii muxuu ahaa ay howlahaas maadaama la ilaaliyey ilan inta badan shahwada waxyaabaha quudiya waxaa ka mid ah annadar alfuduul fiirada qofka waxyaaba muxaramaadka u eego ayaa ka mid ah waxaa ka mid a ah tafkiirka qofka inuu ku fikiro waxyaabahaas iu ka fikiro ayaa ka mid a ah. inuu waxyaabaha kaciyo oo heesaha iyo wixii lamidka qofka inuu dhegaysto ayaa ka mid a ah. qofka markuu sooman yahayn asal ahaan intaasoo dhan wuu iska ilaaliyaa waa tafkiir xun waa iska ilaaliyaa inuu si xun u fikiro wuxuu iska ilaaliya inuu waxun dhegaysto wuxuu iska ilaaliya inuu muxuuha wax xun eego marka labada dhanba xis iyo macnawiba iimaan iyo jir ahaanba labadaba waxaa weeyaan soonka qofka wuxuu noqonayaa mid ilaaliyo biidn اllaahi tabaaraka wa tacala khaasatan qofkii niyad wanaagsan oo inuu muxuu ajirna helo naftiisana xumaan kaga ilaaliya u qasto ilaahay subxaana wa tacaala addoonkiisa wanaagga raba meesha uu rabo hadduuba niyad waraar ka arko wuu siinaya rabbiga subxaana wa tacaala qodobka kale ee asna muhiimka waxaa weeyaan in la ogaado da'yarta iyo dadka da'dooda ay kor aaday isku mid maaha lidaalika qofka da'yarta markuu zine ku dhaca cuquubadiisa way ka fududahay qofka daa'ir waxaan kala jeeda qofka aanan guursanin aan kala jeedaa isagoo toban iyo shan sano jir hadduu guursada ood muxuu ahaa soo mar guur ood zina ku dhaca waxaa way qofka weyn oo siddeetan jirka hadduu zina ku dhaco isku mid dembi ahaan waxaa laga yaabaa kan odayga weyn inuu sii bato laakiin cuquubada adduunka waxaa weeyaan waa isku mid oo labadaba waxaa weeyaan waa rajmi lidaalika qofka aanan weligii guursanin hadduu zina ku dhaca boqol jeedal boqol karbaash iyo sanad in la musaafiriyo ayaan lagu samayni qofka laakiin guurka soo hormaray oo xaqiiqada arkay lianna qofkan da'da yar waxaa laga yaabaa in guurka iyo howlaha ka dambeeya oo la xiriiraba inay wax kale yihiin u arkaa oo maba yacnii xataa wax caadi uma haysto waxaan caadi ahayn u haystaa waxaan caadi ahayn ayuu u haystaa marka lidaalika inuu tijaabo ogolaa laga yaabaa ama muxuu ahaa jannada lagaa celina oo nar shaydaan u muxuuaha qoorta intuu ku rido laakiin kan meher xalaal iyo guur xalaal soo maray xaqiiqadani soo arkay wax meesha jirana waxay yihiin xaqiiqadoodan ogsoonaade inuu mar labaad ku dhaca mxua shaydaan uu ka adkaado waa khubfi iyo xumaan qalbigiisa iyo jirkiisa ku jiro eh ee waxaa weye khibradari iyo iyo aqoon la-aan uma geynayso calaa hada asaas marka kan waxaa weeyaan in la ganaaxo oo ganaaxiis uu batay oo dhagax nafta looga qaado ayuu mudanayaa jirkiiso dhan in dhagax lagu dilin wa keena waxaa weeyaan ladadii ayaa waxay gaartay iyo hawshaas iyada ah min kugta ilaa ciribta intuu dhexaysa intaas ayaa waxaa weeyaan ayuu lada iyo raaxo ku maray muxaramood ilahay diiday subxaana wa tacala markii in inta lagu camimo cuquubadii ayad ahayd la maryo baxaydu dembiga ilahi u kaga dhaqo insha allahu tabaaraka wa tacala ahlu janno u noqdo ayaa culimada xikamta loo jiday ka mid ahay leeyihin wallahu aclam xadid saddex kun laba boqol iyo sideedaad toddobaada cafwan waa xadiid saxiixa qala alimamu nasai alي mt abarna bishr bn khalid alcaskari wa iqatun yugrib qala xadaثna moxamed ibn jacfar wagundar wa iqatun saxiix اkitaab can shucba waa imaamkii can sulaymaan ibn imran alkahili waa eh, alacmash waa imaamkii isna can ibraahim bn yaziid annakhaci can calaqama ibn waqaas ileydi ana cumaan sayid cumaan radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu u yidhi ibni mascuudin cabdillahi mascud wuxuu ku yidhi cabdulahi ibn mascuud abu cabdiraxmaan hudali hal laka miyay ku miyaad miyay ku suganta miyaad doonaysaa ama miyaad iga yeelaysaa fii fataatin gabar yar oo usawijuka haa aan kuu guuriyo sayid cumaan oo amiirulmuminiin ah ayaa wuxuu bandhigaya cabdullaahi ibni mascuud oo culimmada saxaabada nabiga ka mid a ah calayhi salaatu salaam oo nabigeenna calayhi salatu slam ummadda ku irshaadiyey qofka qur-aanka sidii lagu soo dejiyey isagoo weliba qoyan oo haddeertaanun soo degay sidii noocaas isagoo qofkii inuu akhriyo rabo sida cabdullahi ibn mascuud uu akhrin laha u akhriya waatuu nabigu ku yidhi sal alla ly slam nin noocaas ayuu ahaa oo inna macaadi ahayn marka wuxuu ku yidhi gabar yar makuu guuriyaa fadaca cabdulaahi cabdulahi wuxuu yidhi calqamat calqam uu yeehay muxuu u yeerayaa calqama waa xirowgiisa cilmigan uu sheega uu sheegi doono inuu maqla ayuu rabaa ood ka faa'iidaysto lidaalika qofka sheekha ah mararka qaar waxaa laga yaabaa mas'ale in lagu weydiyo jidkaas lagu weydiiyo mas'aladaana uu u dibdhigo majlis weyna dadka ay wada joogaan ay ka faa'idaystaan maxaa yeelay qof majliska mas'alada ayada hadduu qofka u sheegay cilmiga waxaa qaatay halkaa qof ajirka halkaa qof inuu ku koobnaada suuragal usun xataa ay gudbinin laakiin markii isagii iyo ummadii kale oo la jirtay ay wada dhegaystaan ajarkii marka wuu faafaya cabdullah mascuud marka dhankaana tarbiya kale ku jirtayoo calqama oo xirowgiisa ayuu yeehay cilmigan uu sheegi doono inuu ka faa'idaysta awgeed ayuu ugu yeehay waxaa laga qaadanayaa culimmada ay leeyihiin qofka caalimka ah ama qofka eh, macalimka ah oo dadka waxbara in cilmiga uu faafina uu ku dadaalo inta dad ugu badan inuu gaarsiiyo oo dadka inta la gaari kara uu la gaaro waxaa laga qaadanaya ficilkan uu sameeyey cabdullahi bn mascuud marka wuxuu yeeray calqama ibnu qaas leyfi oo waxaa weeyaan eh, xirowgiisa ah ayuu yeeray kow kadibna faxadaa wuxuu markaas sheegay uu ka sheekeeyey ana nabiya nabigeena sala allahu alay slam qaala inuu yidhi man istaaaca alba'ata qofkii awood heli karo falyataزawaj ha guursado fainahu guurkaas ay aqadu u laabitaan badan aragga wa axsanu u dhowritaan badan farjiga man lam yastaic qofkii aadan awoodin man laadi mjeedaan waman lam yastaic qofkii aadan awoodin falyasum ha sooma fainahu soomkaas lahu isaga wuxuu yahay wijaaun dhufaanid iyo in raayo bixin ama qooro bixin ayuu yahay weyaan xadii saddex kun laba boqol iyo sideedaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasi cl akhbarnii haarun ibn isxaaq alhamdani waa saduuq alkuufi weyaan qaala xaddatana cabdiraxmaan ibnu moxamed almuxaaribi walaa ba'sa bih an acmash wsulayman mihraan can ibrahim zayd anakci can alqama wاlswad can cabdilah meeshaan wuxuu ka wariyey ibraahim calqama iyo aswad aswadkaas marka waa laga daba imaan doonaa calqama cabdilaahi weeyaan aswad meesha in la soo geliyo inay farku godan tahay ayuu imaamka noo sheegi doonaa haddii aan la soo gelin haddii la soo gelin isku mido calqama oo nin fabti ah oo waxaa weyaan a taqaanaan keligiisa ku filan marka aswad asnad waa saas laakiin in la soo geliyo oo meesha lasoo raaciyanan ku jirin can alqama wswad can cabdillahi bn mascuudi radi allahu tacaala canhu qala wuxu abdillah bn mascuud qaala lanaa rasuula rasulka wuxuu noo yihi nagu yihi sal slem man istaaaca qofkii awoodo minkum idinka ka mid albaa'ata awood dhaqaale falyataزawaj ha guursada waman lam yastatic qofkaan awoodin facalayhi bisawmi sowm ayaa korkii ahaaday fainahu soomka ayaa lahu isaga uu yahay wijaaun dhufaanid ayuu u yahay qala abu cbdiرaحman alaswad fii hada اxadiiث laysa maxfuud aswad ibn yaziid anaqci inagaa la soo geliyo maxfuud ma ahaanin yani macnaheeda maxay tahay waa shadwa sax maaha in la soo geliye oo alqama ruwaaddii ka warisay muxuu ahaa ibraahim raggii muxuu ahaa ka wariyey oo ka horeeyey waxaa weeyaan aswad sooma ayna gelin alqama bes ay halkaa ku koobeen sidaa weeyaan waaya xadiidka saddex kun laba boqol iyo sagaalaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasi alamtir akhbarna maxamed bin mansuur aljawaaz waa iqatun qaala xadaana sufyaan ibnu cuyeyna waa imaamkii an acmash can cumaara ibni cumayr atamimi wa iqatu tabt can cabdiraxmaan ibni yaziid annakhaci wa iqa can cabdillahi bn mascuudi radi allahu tacala canhu arda qala wuxu abdillahi bn mascuud qaala lana rasuulu lah rasulka wuxuu nagu yidhi sal slm yaa macshar ashabaab dhallinyarooy man istaaaca qofkii awoodo minkum adinka idinka mid albaa'ata dhaqaala iyo caafimaad mararka qaar waxaa laga yaaba qofki inuu dhaqaala haysto laakiin hawshiisa uusan fushan karin falyankixa ha nikaaxsado fainahu nikaaxaas ayaa qadu u laabita badan libasari aragga wa axsanu lfarji farjigana u dhowrid badan waman laa qofkii arrinkaa aanan gacan ku haynin oo baaada aanaan heli karin ama aan haynin falyasumha sooma faina sawma soomka lahu isaga wijaaun buu yahay dhufaanid xadii kun laba boqol iyo tobanaad wa xadii saxiixa qaala alimamu nas akhbarana maxamed ibn cala alhamdani wa iqatu xaafid qala xadaanaa abu mucaawiya abu mucaawiya maxamed bn khalid dariir wa iqa can ilacmash sulayman ibn hibaan can cumar ibni cumayr التmيمي واثقة ثبت عن عبد الرحمن يزيد النخعي واثقة عن عبد الله قال في عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال لنا رسول رسولka وxuu noo yihi صل سلم يا معشر الشhباب dhalinyaroy man istaطاca qofka awooda oo minkum idinka idin ka mid alba'ata falyتزawجha guursada axaadiiskaas marka axaadiis aan soo marnay dhammaantood waa axaadiis mutafaq ah axaadiista dhammaantood mutafaq weeyaan la socda bukhari muslim baa soo wada saaray xadii saddex kun laba boqol iyo tobani kowaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai alay aqbarna axmed ibn xarb aلطaa'i waa saduq qaala xadaثana abu mucaawiya can acmash can ibraahim can alqama qaala kuntu waxaan ahaa amshi waxaan la socday waa yaadhihi alqama maca cabdilaahi cabdillahi mascuud ayaan la jiray oo xerowga uu ahaa xerow yaa loo yahay cabdillahi mascuud baa loo yahay biminan mina ayaan la socday marka ayaama xaj ayaa lagu jiray minadaas haalibanna waxaa la iطlaaqaa oo mina haddii aad aragto iyadoo laga sheekayna ayaantaro la siimana ma ahan inta badan ilaa in la cadeeyo oo la yidhaahdo qabla اxaj minada laga hadla waa bacda adaaءi ywm اcaashir acmaal ywm اcaashir markii la ciido oo dhagax tuurkii iyo timixirashadii iyo gowracii iyo طawaafu ifaadihi maca sacyigiisii qofkii laga raba intaas marka la mara kadib ayaa mina lagu noqdaa oo mabiidki marka ayaama mina marka ay leeyihiin waa ayaam mabiid ayaam tashriiq weya asal ahaan sidaa loola socdo haddii laakiin ay ahayn waa la cadayna marka si gooni a loo cadaynaya waxaa leeyahay qabla carafa iyo wix lamid ayaa lagu qeydaa inta badan wallahu aclam qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa calqama ayaa dhihi amshi mid la socda cabdulaahi maca cabdilaahi biminan cabdullahi bin sacud ayaan la jiray anoo mina jooga horaana waxaan u sheegnay od ogsoontihiin cabdullaahi haddii la ilaaqo oo cabdullahi bni cumar cabdullahi bn mascuud cabdullahi bni camr cabdullahi bni cabaas ana la dhihi cabdullahi bni cumar ana la sheegin oo saxaabina uu yahay asalka waxaa weeyaan waa cabdilaahi ibn mascuud sidaa ula socdo marka waxbaa ku wareerina cabaadilada haddii la sheega kuwa kale kuma dhacay kuwa kale aabbahooda la raacaya amaba waxaa loo yeelaa kunya ayaa loo yeelaa falaqiyahu cumaanu cumaan ayaa la kulmay anoo la socda faqaama macahu abcan xadiidka hor muxuu ahaa wuu i yeera waa dabcan waa la socda lakin waa ka yara fogaa waliga kaale saasoo kale waa isma diidaysa faqaama macahu wuu la istaagi xadiiuhu isagoo u sheekayni faqaala aba cabdiraxmaan faqala wuxuu yidhi ya abaa cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaanow alaa usawijuka maan kuu guuriya shaabatan jaariyatan gabar shaabatan ee da'yar falacallaha waxaa laga yaabaa an tudakiraka inay ku xusuusiso bacda maa madaa minka wixii kaa soo hormaray wax ka mid a inay ku xusuusisaa laga yaabaa maan gabar yar kuu guuriya faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi amaa lain qulta daalika haddii aad arrinkaa tihi miyaa laqad qaala lana rasu rasulka wuxuu noo yidhi sal slm yaa macshar الshabaab dhallinyaroy man istataca minkum qofkii awood alba'ata awood iyo maqdiro iyo dhaqaalo iyo ragnimo falyatazawajha guursada saasuu nabiga nuu yidhi sal اlah alay slm xadiidkan marka axaadiista ron buu la mid yahay waxaa un dheeri ah gabar inuu bandhigay ninka la yidhaahdo sayid cuثmaan oon horey usoo marnay waxaa raacsanaa inuu ku yidhi ha ku xasuusiso waxyaabay kaa soo hormaray yani ragnimadaada iyo nashaadkii berigaas aad dhallinyarada ahayd iyo hawlihii bal dib aad xasuusisteeda muxuu ahaa macnaheedu maxay tahay haddii aad muxuu ahaa adigoo yara da'daada ay kor u yara kacday aad gabar yar guursato waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa inaad dib u soo marka noqoto oo dhallinyarnimadii hore ku noqoto suuragalwa maxaa yeelay qoftan iyada ayaa waxaa weeyaan qofka ka keensani waa suuragal waxaa kaloo suuragal ah oo dhici karto qofka laftarkiisa inuu isnoshiyo oo in iska quustay oo wuxuu ahaa oo muxuu ahaa inuu waxba qaban karin iska aaminsanaaye inuu marka howlo badan ay la soo baxaa suuragala alcumuum adiga waxaa weeyaan wuxuu ku yidhi waxyaaba hore kaa hormaray ragnimadaadii hore ha ku xasuusisee marka cabdullaahi bin mascuud jawaabti laga rab meel ahn buu ka qardajaaxay radia allah tan arda iyo guuri iyo baabkaas imaba gelin marka meel kaleo iskaga xawir baasha yaa macshara shabaab man istaaca minkum albaa falatawaj xadiidku muu usoo qaatay wabilaahi atawfiiq war mayaaba yeele marka yacni qof haddii aad hawshan kale u bandhigto oo axaadiis kugula carara iyo ayado qur-aan kugula carara weligaa hadabagelina faraa kala bax sidaa weeyaan baabu nahyi reebadiis ka reeb ayuu baabkan u baab yahay can الtabatuli in waxaa weeyaan guurka laga go'o alinqiطaac can الzawaaj ayaa tabatul la yihahda qofka inuu cibaado u go'o ood waxaa weeyaan guur oo dhan ba yihahda aniga cibaado un baan u goy taas in laska reebay baabkan baab xadii saddex kun laba boqol iyo toban iyo labaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasai alimtul akhbarna moxamed ibn cubayd almuxaaribi waa saduuq qaala xadaثana cabdullahi mubaarak waa imaamkii can macmar ibn rashid alasdi wa tiqatun habt can zuhri waa imaamkii can saciid ibn musayib waa imaamkii can sacd ibn abi waqaasin radia allahu tacala canhu ardah awalu man rama sahman fii sabiili اllah ninka la yihah sacd ibn abi waqaas waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah in nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam isagoo maka jooga uu ninkan aad u xanuunsaday markuu aad u xanuunsaday ayaa wuxuu nabi allow nabigaa booqda u tagay calayhi salatu asalaam markaas wuxuu nabi allow xaaladaydu waad aragtaa wax igu degay xoolana waan leeyahay cid idhaxlaysa oonan gabar ahayna lama arka ee waxaa weeyaan xoolahaygiaan dardaarmaya markaasaa nabigeenna wuu ka ogolaaday markaasaa waxaa weeyaan maalkii oo dhan aad sheegay nasuu sheegay ulu ayaan dardaarma ayuu yidhi saddex meelood hal meel ayaan dardaarmi markaasaa wuxuu yidhi aلثuluثu wاثuluثu kaiir saddex meelood hal meel dardaaran in markaad dhimata kadib lagaa bixiyo ulukana waaba badan yahay ayuu nabig yihi salى اllahu عalayhi waali wasalam marka wasiyada xadiista loo deliishado oo dadka qofka markuu dhimana amama amaba marad makuuf ah oo waxaa weeye inuu geero qofka gaarsiina qofba kansar baa ku dhacay kaba soo qaad isteejyadii hore kow laba uu dhaafay saddex uu gaaray kii afaraad ayuu gaaray nasal allah asalama alcaafiya markuu afaraadka gaaro inta badan ilaa un ilaa an yashaa allah qofkaas waa geeri waa geeri waxaa weeyaan marka xaaladahaas noocaas marka mowdka oo kale ayaa lagu xisaabaa mowdka oo kale lidaalika culimmada fuqahada waxay ka hadlaan ninka markuu xaalada ku sugan yahay wasiyadiisii iyo hibadiisii iyo alaaqiisii baainka ahaa oo saddex mxuu ahaa israacinay ood laga yaabo inuu naagtan isagoo saa inuu ku dhufto jira saddex dadeed kufuranta weligaana kuma arki karo inuu yihahdo siduu ugu hoojiyo dhaxalkii malaha markuu xanuunsanay bay ay aad ugu dadaalin uu ku xanaaqsanaa amaba nashuus ay ku ahayd ama si kalun bay iskugu dhaceen ama waa lagu diray wamaa ilaa daalika marka culimmada waxay leeyihin maya xilligaas oo kale warkiisa ukaadyaala dhihi agga dhig warkiisa isagdhig horey looma socodsiinayo marka wasiyada wax ulu ka badan marka ma dardaarmi karo qofka waxaa kaloo dheeri ah qof waari ah oo wax dhexlaana looma dardaarmi karo ilmahaagii iyo xasaskaagii oo ku dhexlaayeen ama labada waalid oo ku dhexlaayeen maya wasiyatan liaswaajin baa jiri jirtay laakiin waa la nasakhay dardaaranka isaga ahaa irtigia lagu nasakhay marka laakiin waxaa ka fiican oo ka wanaag badan xadiidka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam sadaqadatan ugu wanaagsan inuu nabigeena ku sheegay calayhi الsalatu slam an taصadaqa wa anta صaxiixu shaxiixu takhsha اlfaqra wa ta'mal اlghina adiga oo muxuu ahaa naftaada ay xoogihii aad u lax jecloonayso ay ku dhegan tahay caafimaadkaadana uu taam yahayoo orod kalkan aad ka dayso meel fog aad ka dhacayso oo ilaahay uu ku nicmay subxaana wa tacaala inaad xogo hodannimo iyo guryahan hadda la taagtaagtay adna midkoo aad yara taagatana niyada ay kaaga kaaga taagan tahay meeshii hore ood ka soo barbaartay oo tacbaanka ahaydna sakaraadkii ahayd oo dhaqaalla-aanta jeebarnaanta iyo shiidnimadii insaaca tacbiir inaad ku noqotan aad ka baqaysa xilligaas sadaqada aad baxda ayuu nabigeena wuxuu ku sheegay sala allahu alay wasalam sadaqatan ugu fiican laakiin markay nafta halkan soo gaarto qulta lifulaani kada walifulaani kada waqad kaana lifulaani kada taas nabigan wuuu yihi macno wey ma laha markay nafta halkan kusoo gaarto qarac qarac tirahdo waxaa weeyaan hebel intaas ulahay hebel intaa ulahay hebelka intaas alcanta taatan waxba wax weyn hadda uu yahay ma lahan saasuu nabigeenna cabira sala allahu calayhi waaalih wasalam marka runtii wasiyadaas geerida waa la wada mari almutakalim kan hadli uu geeriyooni muakad waa xaqiiqa inti dhegaysanayna way geeriyoodaan dhammaantood hal qofoo ka soo hara mala kullu man calayha fan wayabqى wajhu rabbika duljalaali wاlkraam adduunkan inta ku sugan o dhan waa wada tegayaan qof baaqi noqonaan lama arka marka qofka waxaa fiican inuu axkaamta wasiyada axkaamta irhiga axkaamta u diyaargarowga ee waxaa weeyaan aakhiro inuu waxaa weeyaan xoog saaro waxyaabaha naftayda aan u sheegaa tiinan aan u sheegi waxaa weeyaan qodob aada muhiim u ah nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi qof mu'min ah qof muslim ah oo wax laga dardaarmo bar iyo beer dolar iyo dahab waxay ahaadaanba iyo muxuu ahaa eh, guri waxay noqdaanba wax laga dardaarmala qof shiid ahoo labadan maro ood wata waxaan ahayn aan haysanin isaga war malaha muxuu ka dardaarmikaas inteena halkaan fadhina haddaan iswareysana oo aniga lafteyda ku bilaaba wasiyadiisii ay u qorantay maanta oo waxaa weeyaan diyaargaroobay inteenaan iswareysana oo bismi illaahi araxmaan araxiim uusiikum wlaadi awlaadi iyo xaaski iy bitaqwa allah waasabr haddii aad dhintay inaad sabartaan oodan jazac iyo argagax la imaanin oodan waxa diinta khilaafsan aadan la imaanin ood musiibada geeridayda inku dhacday aad ku sabartaan kadibna xaq fulaan baa liigu leeyahay ani intaas baa liigu leeyahay hebel de intaasaa muxuu aan ka qabaa intaasaa yahayd telefoonkiisa halkaas ku qoran waa ka hebel baa yaqaano waa ka anna waxaa weeyaan dhowrkoo shilala meel fulaan iga jirta hebela igala jirtaa telefoonkiina waa ka inteenaan iswaraysanna yay u qoranta maanta oo wax haba yaraatay ka lalaada ay jirino waraaqdiisa bakshad ugu jirta oo xaaskiisa amaba ilmihiisa amaba qofka shariigiisa ad u haya ayaa ormaala ya ya <laughs> warnimada waxaad yeelaysaan mark marka hadday xaaladda noocaas tahay hadday xaaladda noocaas tahay diyaargarow ma hayno naftaydaan ka bilaabaya haddii xaaladda nooca ay tahay aakhiro diyaar uma nihin xaqiiqatan saas weyaan arrinta ayada ah qofkii raba horaana mara halkaan ka sheegaan filaya internetka ku jirtaa wuxuu ku qorayaa alwasiya sharciya siiqadiioo kaamil oo qurux badan oo diyaar ah ayaad kala soo degaysa aayar waad bubuuxin haddii aad combyutar haystana waad boobsiini wasiyada meesha dahabka iyo doolarka iyo lacagaha la dhiga meel ka muhiimsana la dhiga wasiyadaada haddii aad afar xasleeda mid walba agteeda ha taalo oo tan ugey kan ugey abdhaytana ku samey cusboonaysiin haddii aad mid leedahayn midoo iyo ilmaaga u kala dhiibo qofka shariiga u dhiiba waxaas waxaa weeyaan waa khatar nin waxaan garanayaa saraflaah kole xaaji cabdisamad inuu yaqaan waa laga yaabaa isagaa meelahaas ka ag dhawaayn wuu dhintay waxay ahayd labada kun iyo sideedii nin aan qaraabeennu ahaa oo nin culimaa ah khayr lah siiyo baabuur baa la dhacay meeshaan la yidhaahdo tanzania isagoo lacag malaayiinna boorso ku wada ayuu gaari la dhacay afartan ya macal xasan ha caleyh raxmat ullah sheekh wa yaqaana xaaji aadan wa yaqaana markuu la dhacay kadibna afartan daqiiqo aan wada hadlayni yani markuu gaari la dhaca mandheero anoo joogo fasax ku joogo jaabaad ka imaaday aan telefoonka wada hadlayni macal xasan aye bal xaalad ka war lacag baa marka muxuu ahaa markaas u lahaa ayaan ammaanahan xataa u geeyey u hayay marka afar daqiiq kadib gaarigaan lahay wuu dhintay meeshuu ku dhintay waxyaabaha aan la yaab waxay ahayd marka saddex buuga ninkaa u taalla buug meesha sarafka u yeela buugna asagaa sitay buugna xaaskiisaa u haysay saddexda buugaa laysu keenay hal xarafku ma kala bedelno lacagta ammaanadooda ayaan u dhiibay oo markas kuu lahaa dollaray ahayd dollarnimada wuxuu yidhi meel fulaan bay taalla waa ku qoranta bugi meesha xataa guri dukaankii meeshuu kaga qabeeyey ayaa ku qoran ka warrama hal xarf isma bedel wax xaq oo ku lumayna ma lahan maantana dad badan ood ogsoon tihiin shilinkooda meelu jiran cid ogsoon ma lahan xaq lagu lahaa cid ogsoon ma lahan nabigeenana sala allahu calayhi waali wasalam xadiidku waad garanaysaanoo daynta iyo khatarta ay leedahay xaaladeeda waad garanaysaan ninkii saddexda shilin saddexda dirham lagu lahaa waa abu qataado u damiintay oo saddex maalmood nabigu warba ka biis warba ka biis warba ka bixis marka dambe uu nabiga ku yidhi ala sl slam haddaan ka bi ku yii abu qataad haddaan bii maantaan bixiyey markaasuu yidhi alaana barada jildu hadda ayuu muxuu ahaa haragiisi qaboobay ka warrama ali sooma baabkaas marka haddeertaan marka salaada cisha laga baxa intaadan casho aadan cunin meel fadhiiso qalni buu qaado ana aan qaato nin walba hawshiisa hafushada ilaahayna hana waafajiy khayr waayah waa cusboonaysiinha horta maogta inta badan inta badan marka hadda ad waxyaabahan oo dawiyuunta iyo waxyaabahaas saddex habeenba dayn kuma gelaysa daynta waxaa laga yaaba mid sanad laba sana ka hor ku gasho inay kugu taagnaata marka markay wax isbedelaan yar meel gadaal ugu qori waana cusboonaysiin adiga waaba dhimanaysa qof kuuba dhimana uhuba haddii lagu yidhahdo caawa dhimani seed yeeli lahayd ma saddex beriya la sugi ka hor dhimana qofka waana xaqiiqa qof walba waxaa weya saasaa loogu soo boodi kaw iska dhimani mararkaan waxaa laga yaaba qofkii inuu dhowr sano dhub iska dha maskaxda ilumta laga ya od noli muxuuaha ku dhufan strogdarten muxuuaha waxyaabahan faalijka iyo waxaa dad ku dhuftay dhowr sano qofka ajiifa indhahu mirir ka siinaya wama gacan ma qaadi karo laguma qaadi karo wuu nool yahay tiraanyo iyo xanuun ay ku haysaa xuquuqdii lagu dhaaa ma caddayn karo waad aragteen hadda koronadan ummadda kow hebel waxaad ku jira i c u maad maqli maba abadan imtixaan waxyaabaha aadku xanuunka badan horaana aan inaan sheega laga yaaba waxaa ka mid ah dadka ugu dhaqaalaha badnaay dalkan soomaalida rag badan oo ka mid a ah dhintay ayaa dhintay hadday kolleyba ay fursad la siin lahaa inay dardaarmaanna xoolahooda nuskooda ay bixin lahaayeen oo iska hormarin lahaayeen haddana waxay ka qaateen mara yaroo cad cid isweydiini ma laha xoolahini waa lagu baashaalaya wabilahi towfiiq sidaa way cid isweydiini aabba iyo sheekadiis iyo rafaad iyo isagaa ku bakayli maanta waxaa meelaan fadhihii ayaa nin baa dadka u cadinaya sheekha culimadana ka mid ah masjidaan furayne markaasaa wuxuu dhahay wuxuu soo qaaday qisa nin aad dhaqaalo badan u lahaa ayaa dhintay markuu dhintay xoolihii de lama koobi karo oole adu badan balaayiin oolihii marka hadday balaayiin asaga uta adig haddii aad boqol kun haysato adna balaayiin ay ku ta la soo boqolkaada kuna balaayiin ad ku ah, ood haysato marka markuu dhintay oo dhaxalkii loo imaaday ayaa nin wuxuu yidhi ka mid a dadkii warafadii gabdhaha ugu naxariis badane aabba aan masjidu dhisno masjidkana muxuu kalifaya xoolihiisi kon meelood loo qaybiye hal meel xataa ma dhamo waa wax yar markaasaa mid baa soo booday wuxuu dhahay aabbo markuu noolaa ood xoolo haysto caafimaadka qabay maxaa iskaga bixin waayey masjid muxuu dhisan waay maanagaa u diidin maanagaa dhan intaad ka imanaysa xoolahada noohay maanagaa dhan maanagaa qasabna wuxuu dhahay xoolahan dhaxal weeyaan waa xuquuq aabbana waxaa weyan wuxuu hormarsaday allah uu aqbalo xoolahan noo qaybiy wabilaahi altawfiiq maanta uu sheekh ka sheekeynay meel masjid laga furaay dam bak masjidwayn oo aad qurux badan khayrlaas iyo raggii dhisay iyo raggi furayba wax aad inaba caadi mahayn marka waxaan kala jeedaa wasiyadan aan ku dadaalno wuxuu rabbigeen uuna siina subxaana wa tacala aan iska bixinna duyuuntana ayaan isku celinayn aan iska dejino ilaahay subxana wa tacaala khayr addunya mid aakhira lana waafajiy waa yahay wasiyadii marka ninka la yihahdo waxaan ka hadlayna marka sacd ibn abi waqaas ayaan ka hadlaynaa radia allahu tacala canhu arda qofku u horreeyo leeb amaba gamuun jidka alla ku tuuro oo gaal ku rida ayuu ahaa radia allahu tacaala canhu wa ninka la yihahda marka ninka la sacd bin waqaas ayaa qaala wuxuu yidhi laqad radda wuxuu ku celiyey uu ka diiday rasuula rasulka al sala allahu calayhi waali wasalam calaa cumaan ibni madcuun cumaan ayaa idin qor macuun ibn madcuun wayaane atabatula inuu guurka ka go'a ood cibaado u go ayuu ka diiday walow adina lahu hadduu idmi lahaa lakhtasaynaa waan isdhufaani lahaynay oo qoraha ama raayaha ayaan iska saari lahaynay amaba iska tumi lahaynay laakiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu diiday haddii marka aad inaad cibaado ugood lagu diido waxaa weeyaan ma ma waxaa weya xasadka goyeysaa waa maya xadiidka saddex kun laba boqol toban iyo saddexaad waa xadiid saxiixun bimaa qablahu xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonaya qala alimam nasi alي mt abarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari wahiqa qala xadaثna khalid bn xatim ujaymi wahiqaة habt can alashcaf ibn cabdimalik alxumrani wahiqaة faqih can alxasan ibn abi xasan albasri waa imaamkii can sacd ibn hishaam alansari wahiqa can caaishaةa umi اlmuminiin radia allahu tacala an ardaaha ana rasul rasulk sl sl naha wuxuu diiday can atabatuli in cibaado loo go-o guurka laga go-o nabigeena uu diiday calayhi salatu slam xadid saddex kun laba boqol iyo toban iyo afaraad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali waa imaamkii ibn rahweyh weeyaan qaala anba'ana mucaad ibnu hishaam waa saduuqun yahim qaala xadaثana abi abiz wa hishaam idastawaa'i wahiqatun habtun rumya bilirja can qataada ibnu dacaamat saduuq basri wahiqatun habtun yudalis can xasan ibn xasan basri can samura ibni jundub radia allahu tacala anhu arda can inabiy nabi wuxuu ka sal slm annahu nabigeena naha wuxuu diiday can اtabatuli in guurka laga go-o cibaado loo go-o nabigeena wuu diiday qala abu cabdiraxman wuxuu yihi qataada qataada ibnu dacaamat saduusi اlbasri ayaa ahbatu ka sugid badan oo ka sugnaan badan wa axfadu xifdin badan min ashca wa xadiidu ashca ashbahu bisawaab toosnaanna isagaa u eg wallaahu aclam labadaa nin habka ay wax u wariyeen mid xasan ibnu abilxasan albasri ayaa toos wuxuu ugu warinayaa samura midna waxa wuxuu ka warinaya waxaa u dhexeeya sacad sacada u dhexeeyo midna waxaa weeyaan sacad uma dhexeeye samura ayuu toos ugu warinayaa marna sacad ibnu hishaam ayaa udhexeeya isaga iyo caaisho marka wuxuu leeyahay xasan ninka la yidhaahdo ninka la yidhahdo qataada ayaa ka sugid badan ninka la yihahdo ashcaf laakiin toosnaan ahaanna ashcaf xadiisa ila toosan ayuu ley wallahu aclam xadidka saddex kun laba boqol iyo toban iyo shanaad macaano weyn kala duwan yihin mesha taalla weyaan xadiis saddex kun laba boqol toban iyo shanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasacalatin akhbarna yaxya ibnu muusa albalki waahiqa qaala xaddatana anas ibnu ciyaad alleythi waahiqa qaala xaddatana alawsaaci can ibn shahaab can abi salamata bn cbdiraxman waa iqatun faqiih ana abaa hurayrata radia allahu taala qal abu hurayra qultu waxaan ya rasul rsulka allow innii aniga rajulin baana shaabun dhallinyaro ah qad khashiitu waxaan ugu baqay calaa nafsi naftayda alcanata zina ayaan ugu baqay iyo xumaan inaan ku dhaca walaa ajidu ma heli karo awlan xoolo oo ataawaju atasawaju aan ku guursada annisaa dumarkii afa akhtasii miyaan isdhufaanaa oo waxaa weeyaan qoorihii raayihii miska jijibiyaa oo miska burburiya oo miska tuma mise waa iska saara facarada canhu nabiyu nabigeena calayhi salatu slam uu ka jeestay xataa qaalaha alaaan ilaa saddex jeer uu kaga so meel adagay kaga dhaganta abu hurayra radi allahu taala arda qaala nabi faqala nabi nabiga wuxu sal slm yani waa la riixayaa xaalad adagaa ku sugan dhanka kalena waxaa weye naaruu ka baqaya marka intuu naar ku dhici lahaa inuu muxuua qori iska bixiyo oo weligiis faaruq iska hado ama iska tuma ayaa u go-aana haddii aan loo diidin faqaala nabi nabigan wuxu yih sal slm ya abaa hurayraa abuu hurayrow jafa alqalamu qalamki wuxuu la angegay bimaa anta laaqin wixii aad la kulmi doonta qalankii lagu qoray wuu qalalay khalaas wuu angegay wixii aad la kulmayso waa lagu qoray faktasi fakhtasi isdhufaan calaa daalika aw da ama iska da yani adiga waxaad ka hadli waxay tua waa diidma loo diidaa inuu isdhufaano ood waxaa weeyaan raayihii ama qorihii iska eh, burburiyo qala abu cabdirama wuxuu yidhi alawsaaci lam yasmac hada alxadiid can zuhri kama maqlin wa xadiidu saxiixu wayaan qad rawaahu yunis ibnu yaziid alayli ayaa wariyey can zuhri buu ka wariyey xadiidka ariiqaas waxbuu ka sheegay laakiin waxaa weyaan awsaaci inuusan ka maqlin xadiidka zuhri oo munqaic dhankaas buu ka yahu sheegay laakiin yunis ibn yaziid alayli ayaa zuhri ka wari xadidku marka waa saxiix weyaan xadid saddex kun laba boqol toban iyo lixaad waa xadiid saxiixun in kaana alxasan samicahum min sacd mowquuf xadiidka hadduu ninka la yidhaha alxasan albasri uu ka maqlay sacad hadduu ka maqlay ibn hishaam hadduu ka maqlay xadiidka waxaa weeyaan waa xasan waa saxiix waana mowquuf oo saxaabiga ayuu mowquufku yahay akhbarna moxamed ibn cabdillaahi alkhalanji saasoo idin qoran waa saduuq qaala xadaثna abu saciid abu saciid mawlى bani hashim cabdiraxmaan ibn cabdillaahi nawfari ayaa la yihahda wa saduq rubama akhطأ qala xadaثna xusein ibn naafic laa ba'sa bihi almazini weyaan qala xadaثanii alxasan bn abi اlxasan albصri wa iqaة فقيه إmاam cاabd لakiنahu يdls ويرسل يرسل ولا يdلس عن سعد بن هiشhاaم الأنصاري wa ثقة أنhu isaga dkل wuxuu u galay calىa أم المؤمiنiin ayuu gala caiشhaةa رضي الله ta ضa qاala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ini anigu uriidu waxaan doona asalaki inaan ku weydiiyo can الtabatuli in guurka laga go'o oo cibaado loo go'a famaa tarayna fiihi maxaad ku arkaysaa ama seed u aragtaa qaalat waxay tihi falaa tafcal warhar yeelin ama samicta allaha loo yiri miadan maqlin caza wajal yaquul isagoo leh walaqad arsalnaa rasula min qablika wajacalnaa lahum aswaaja waduriya falaa tatabatal walaqad arsalnaa waxaan soo dirnay rusulan rusul ayaan soo dirnay min qablika nabi allow adi kaa horey wajacalnaa waxaan u yeeln lahum ayaga aswaajan haween iyo xaasas ayaan u yeelnay iyo waduriyatan caruur baan u yeelnay soo maadan arkin oo ilaahay subxana wataala ambiyadii oo ilahay wax uga dhaw aan la arkin inay carruur iyo dumar lahayen soo laguma sheegin say wax ka yihiin falaa tatabatal adiga dee waxaa weeyaan khiyaarkaada ha u gooyin waa laakiin haddii khiyaarka adi laga qabo min allahi ka imaado wax adi dembi ood leeda ma lahan ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay aayadda ii sheega yahabu liman yashaau inaaan wayahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraana wainaaan wayajcalu man yashaau caqiima inahu caliimu qadiir ilahay subxana wa tacala afartaas qismo ayuu bixiyey ciduu rabo ayuu wuxuu siiyaa gabdha ayuu siiyaa ciduu rabana wiilal ayuu u hibayaa yahab hiba waa allaad bixina aw yuzawijhum amuu iskugu dira allah subxana wa tacaala waa gabdhahi wiilal iskugu dira wayajcalu man yashaau caqiiman ciduu doonana cirab la-aan ayuu ka dhigaa sidaa weeyaan marka macneeda maxay tahay waa imtixaan kan caruurta gabdhaha la siiyey waa imtixaan kan wiilasha la siiyey waa imtixaan kan laisugu daray waa imtixaan kan ilmalaan la dhigay waa imtixaan kulligoodna way dhibanayaan allahayna hortegayaan caruur waxba kuuma tarayso yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi ehe maxaa ku xiga wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin inaad ilaahay kuu hagaajiyo ay kuu duceeyaan waa baab kale laakiin asal ahaan wax weyne alla agti kaaga tagara yowma yowma laa tamliku nafsun linafsin shaya waاlamru yowmaidin lilah macneeda ma ilmaha yan la tarbiyaynin oo ilmaha yan la macneeda ma ahan inay mxuu ahay la dhalo oo la bato oo waxaa weeyaan nabigeena calayhi salaa slaam ummadda ayuu ku booriyey tazawaju tazawaju alwaduud alwaluud waa noo imaan doontaa mar dhow in sha allahu tabaaraka watacaala waay xadiidka saddex kun laba boqol iyo toban iyo todobaad waa xadiis صaxiixa weeyaan qaala imam nas abarna isxaaq ibn ibrahim alxandali waawey weyan qaala anba'ana cafaan ibnu muslim ansaari wa iqatun habt qaala xaddatana xamaad ibnu salamata xamaad ibnu salama waxaa weeyaan iqatun caabidun أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني وتغير في آخره عن ثابت بن أسلم البناني وثقة عن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفرا كوح ومن أصحاب النبي نبي صحابة كمل صلى الله عليه وسلم قال بعضهم قاركود waxay yidhahdeen laa أتزawج النساء aniga maba guursanayaba waa iska iskaabulayni dob mayaan iska ahani wa qaala bacdum qaarkood waxay yidhahdeen laa akulu laxma hilib ma cunaayo aniga waxyaaba qallalan uman cuni wa qaala bacdum qaarkoodna waa laa anaamu calaa firaashin firaash ma ku saxanayo iyo meel jilacsantoona kuma saxanayo gobolba kuma saxanayo dhulkaan iska saxani wa qaala bacdum qaarkood waxaa yidhi asumu waan soomi falaa uftiru mana afuray intaas kulli maxay ka doonayaan adduunkan xaqiiqadiisa inta hortooda imaaday ayaa wix dhanba waxay sameeyeen hayri leedgalin in saxa tacbiir adduunka dhanba waxay ku sameeyeen daaqadda ay ka rideen Ah, aakhiradan marka lidaalika waxaa weye wix dhanba waa ka ilbootiyeen warkaas haybar ku dhawaaqeen waaya fabalaga dalika rasul rasulka arrinkaas ayaa gaaray faxamid allah alweyne ayuu mahadiy waana aley wana amaanay khudba weyaan uma qaala wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin dad xaalkooda muxuu yahay yaquuluuna dhahayaan kada wa kada ma guursanaaya hilib ma cunaaya gobolkuma saaxanaayo waan soomi oo ma afuraaya dadka dhahan maxay yihiin laakinii aniga haddii aan nabi moxamed calayhi salaa slam usalli waan tukani oo salaatuleilka waan la imaani bale ma jirta waa soomi waan soomi oo aftir waan iska afuri oo maladaadka ilahay wii baneeyey aan iskaga raaxaysani waa tasawaju nisaa dumarkan waan guursani oo weliba muxuu aha nabigeena cala sla slam waa tii xalay aan soo maraynayo xaasas badan ayuu guursaday ilahay uu baney subxana wa tacaala faman raqiba qofka diido oo naca oo uf yidhaahdo can sunnatii sunnadayda falaysa minii aniga iga mid ma ahan ariiqayga mid haaya ma ahan ariiq kale u haaya haddii ariiqa nabi maxamed qofka usan hayn ariiq u haaya marka waa ariiq kale waa qofka abcan awood u leh oo wixii kari kara oona ka leexda sidaa weyaan hadda beryahan waxaa aad u tiro batay doobabka ayaa aad u batay iyo gabdhaha gumaysta insaxa tabiir carabtu waxay dhahaan caazib cuzuuba cuzuuba kabiira ay ku leeyihin caazib kabiir waa annaga qolyahan hadda muxuu ahay naadi eh, iskaabulada groupka maa dhalinyarada mxuu ahaa social media waxyaaba ubixiyaan mogta madaxa iskaabalada iyo waxba ay sheegaan carabta dumarkan waxay dhahaan canis ay dhahaan canis cunuusa gabdhaha gumaysoobay oo dadkan waxay dhihi jireen gabadha gabadha ina hebel timaay ku raagtay timaay ku raag mataqaanaan qoba waa yaqaanaan iyo ragga yaro da-da ah oo aniga tiimkayga iyo timaha ay ku raagtay ha axsanta berigii hore waxaa jiri jirtay oo ragga akhyaartan in badanoo ka mid ay soo gaareen gabadha haddii aanan nikaax qabiltu nikaaxa aan la dhihin oon weliba aanan waxaa weyaan aqal lala gelin oo la hoynin timaheeda waxaa waa u tidcinaan jireen inta ayar loo galaama galaankan weyn hadda ay qolyahan sameeyaan mahan bahalla yaryaro asaa inta loo sameeyo ayaa kadibna ay timaheeda iska wadani yaa wax u saarana ma lahan maa anjagnaada shagitan wax haba yaraata saaran ma lahan saasay marku socona habeenka marka la hoyna ayaa marka gamba loo saari inta ka horaysa waa maftuux marka timahay ku raagtay waxaa weya madaxii ad banaan moogta muddo waa gumayso dii la dhahay xoogoo afka laga yar dhowriyo heblaayo timahay ku raagta aldhihi soo ma garan marka waxaan kala jeedaa yacni waxaasaa beryahan batay gabar waxaad arkaysaa soddon sano dhamaysay oo nin na an weynin qofka mota haddii ay nin weydo ood ilaahay u qadarin wax lagu eedaa ma laha laakiin ragga way daba socdaan ooy weliba is muxuu ahaay jijibinayaan maca daalika dhag jalab uma sinays kanayla sheekayni telefoonadii adduunka iyo hawshii aad taqaaneen ayaa laga habayni mandhaxaasa waxaa dhacday meeshaan masjidkan intaan joognay hadda ayaamaha ayaamaha aan soo dhaafnay taqriiban laba sana saddex sano ka hore masjidkaana laba isbursani wow ayaa halkaa ka soo garay wiili gabar maqaaxadana laga soo degaye kadibna eh, waxbuu kala soo cararaye eh, isaga marka sabanki isigeeda ku furnaaye taw halkaasuu kasii baxaye gabadhii albaabka soo ista warii qabtaa warii qabtaa warii qabtaa oo dhawaaqi albaabkaasi taagan ila masjidka sooma geli karto markiiba raggan jabhadda ahoo muxuu ah masjidka eh, u taagan hawshiisa khayr allah siiye ayaa markiiba kal kala talow talow dhahay dhab waa la soo qabtay meeshaan xafiiskan sheekh xuseen manajerka ayaa la saaray iyadana intaan soo marina meesha aan laga soo geli kadibna maxkamadaan qaadnay annagoo tiima bal warrama waxaa noola sheegaa daarniin sheeg aad baad u yaabaysaan ya wax fiican waa wax xun maha <laughs> wax cibro ah wa wuxuu yidhi nimiyo dhegaysto aniga maqaxadaan meel mid ka midaan ka shaqeeya wixii yaroon qaatay marka gabadhaan quruxda badan ayaa aayar iga diiratay iga diiratay waxaabay yaraatay gacan ku haya falaha see waxu jiraan wax alle wixi aan soo qaataba ayada umbaan telefoon uga u dir waxaad soo dir waxaad soo dir waxaad soo dir saasaan ku hay markii ay wixii iga dhammaysatay ilan qoftana qof hadda guur ninkaan ka rabtaba ma ahane waxaa weeyaan way u been guuri miskiinkan intii yara hooyadiis iyo aabbihiis tuulooyinku ka soo tago u dir lahaa ay ayada dareem ka siinaysaa marka waxaa weeyaan kadibna wixii marka iga dhamaysta weli waxay gu tiri guurkaadana xukun falay marka anna waan u yeehayo bal inaan xoolihii wax ka soo ceshay telefoon fiicanoo muxuu a wadatay ayaa inaan ka qaataan markaa qorshe u degay maqaayad meelahaan ugu muxuu aha yeehayo markay soo fadhiisatay ayaan aayar telefoonki wax masquul u baxa iska dhigayoo aayara marka aan kala soo cararay ayadna waafojigneedoo muxuu xaaladdu way dareemaysay bahal waxay ahayd aad u maskax badan ninka miskiin u ficlan qoftaas waxay ka hadlaysa markaad aragtaan waad la yaabaysaan cunug yar wa oo labaatan sano xataa aanan gaarin toban iyo sideed meelaas wa marka ayadna oo afajigna waa kasoo daba dhigantay markii dambe waxaa dhacday in tele telefoonkii horta kiisii aan qabanay waa formaad garayn wax alla w ugu jiray sawiradeeda iyo wixii si aad uusan u faafinin ayaan muxuu ahaa ka tirtirnay telefoonkeedii aan siinay isagana waxaan allah kuu boogodhay waxaad yeeli meeshaan dee naftaada khatar gelisaybe marka waxaad yeelaysaa horana taxadiri weyde bal hadda un kala badbaada adigo si umar kala fadaamin waa noocaas qaar ataa lagu dilay oo isku dileen sooma ogeden marahaas qaar sun iscabsiye iyo qaar toori iskala daale iyo marka hawla noocaas ayaa jiraan marka gabdhaha iyaga oo mxuu ahaa weynaaday ayna guur rabin oo ganacsi ab iska galeenba baabkaasa ganacsi unoqday qaarkood qaarna waxaa weeyaan mas-uuliyadda guurka iyo waxyaabahaas ayayna aada u rabin waxaas culayskeeda ma rabaa ilmahaas iyo waxaas iyo iska joogna waxaynan ogeyn dumarka sidoodaba cumrigooda iftiraadiga ohoy wax ku dhali karaan waa muddo kooban ragga isagoo sideetan sagaasan jiro ayuu mxuu ahaa kasii dayni laakiin dumarkii meel waxaa jirta markay gaaraan khalaas ay dhamaanay gabdhaha loo sheega marka gabdhaha gumaysooba oo weliba rabitaankooda ku gumaysooba ha loo sheega kuwa aan nimanka haysanin hala guursada ayagana oo ayagan guurkaa fududayana waalidiintana afududayana wiilashana adinkana waa noo imaan doontaa insha allah tabaaraka watacaala lacagaad ka gabdhaha guursada xadiiska nabigeena ayaa daliil ah, waana noo imaan doona insha allah tabaaraka wa tacaala baabu macwanat illaahi alla caawintiisa iyo kaalmadiisa annaakixa waaba kama xadiidka sheega annaakixa qofka guursana alladii kaasoo yuriidu cafaafa inuu xaaraan ka dhowrsado doona ilaahay kaalmada u kaalmayna wuxuu ku soo baabkan u baabya yacni allah subxaana wa tacaala qofka guursani oo weliba inuu guurkaas ku dhowrsado rabo inuu u kaalmayna wuxuu ku soo baabkan u baabya xadiidka saddex kun laba boqol toban iyo sideedaad waa xadiid xasan ah qaala alimamu bnu sacd abana qutay bna saciid ibn jabiil ibn طariif albaqani wa iqatun habt qaala xadaثana leyt ibn sacd imam ahla misr weeyaan wa iqatun faqiih can moxamed ibn cajlaan alqurashi saduuqu ila anahu اkhtalطa calayhi axaadiiث abi hurayra can saciid ibn abi saciid almaqbri wa iqatun tagayara qabla mowtihi biarbaci siniin can abi hurayrata radia allahu taala arda ana rasul rasulka sal sl qal rasulkan wuxuu yidhi ثalaaثaة calى اllahi caza wajala cawnuhum almukaatabu aladi yuriidu اlأdaa wاlnaakixu aladi yuriidu اlcafaaf wاlmujaahidu fii sabiili اllah saddex ilaahay subxana wa tacala ayaa u kaalmayni alaaatu saddex xaqun waxaa xaqu cala allahi alla weyne asagaa isa saaray caza wajale cawnuhum inuu u kaalmeeyo saddex ilaahay inuu u kaalmeeyo isaga ayaa muxuu aha ballan qaaday oo waxaa weeyaan ilaahay subxana wa tacaala xaq isaga dhigay kan koobaad almukaatab waa qofka addoonka ah oo naftiisa inuu muxuu ahaa furto ood xoolo iska bixiyo oo isxureeya caqdi iyo heshiis u galay alladii kaasoo yuriidu ada inuu iska guda rabo ilahay baa u kaalmayna subxana tacaala ilahay baa ballan qaaday oo xaq isaga dhigay kan labaadna waxaa wey wanaakixu waa qofkii guursani kan guursada alladii kaasoo yuriidu cafaaf wax kale uma guursanay inuu xaaraan kaga dhowrsado ood ilaahay subxaana tacaala xuduuddiisa uusan jeexin tallaabin darteed u guursanaya ilahay baa markiiba u kaalmayni maqsadkiaa la eegayaa kan saddexaadna eh, kan saddexaadna waxa weeyaan walmujaahidu fii sabiili اlah qofka jidka alle ku jihaadana oo alle darti u jihaadana inuu u kaalmeeyo ilahay baa ballan qaaday subxaana wa tacaala saddexdaasba nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheegay inaad ilaahay xaq isaga isa saaray inuu u kaalmeeyo marka dhallinyaroy guursada ilahay baa idiin kaalmeynay subxana wa tacaala weliba niyada waxaad ku qabataan beladan iyo social mediahan iyo qownaantan iyo dulligan iyo kuwaan u taagan inay dadka ay fasaadiyaan oo muxuu aha ducaatun calaa abwaab jahannam inaad kaga badbaaddo ood meel qibir ahoo qiimo badan oo qurux badan aad dhex fadhiisata niyadaas ood xaaraan ka iska ilaaliso niyadaas adoo qabo muxuu aha meel isku tuur xogoo yarna jeebka yar ku yara watoon eeban aad u ahayn haddii marka aad muxuu ahaa meesha aad gasha inaad alla ku kaalmay isaga yaa ballan qaada subxana watacala walan yukhlifa allaahu wacdahu ilahay ballanqaadkiisana ma guubiyeela kamana baxa baabu nikaaxi abkaari gabdhaha bikaarada ah oon weli guur u hormarin in la guursayo baabkan u baab yahay inay fiican tahay waxaa weeyaan khaasatan qofka ayaga ay isku da'da yihiin ama guud ahaanba xadii saddex kun laba boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nas akhbarna qtay ibn saciid qaala xadaثana xamaad ibn zayd bn dirham wahiqatun habt can camr bn dinar wahiqatun habt can jaabir bn cabdillahi radi allahu taala xadidkan fiiriya nabi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo iyo imaamkeena maqaa udhexeeya saddex afar bas ma arkaysaa dhawaanta uu qabo waa xadiid caali ah ulaaثiyaadna waa jiraan lakin waa yar yihiin saddex meel aad buu yaryihi bukhaari iyo raggaasaa ku badan qaala wuxuu yihi jabir bn cbdillah tazawajtu waan guursaday faataytu nabiya nabigaana umid sal slm faqala wuxu yhi atazawajta yaa jaabir jaabir miyaad guursatay qultu waxaan ihi nacam ha qala wuxu yihi bikran am hayiban ma bikaanaad guursatay mise waxaad guursatay mid garoob ah faqultu waxaan ihi hayiban mid garoob ayaan guursaday qala wuxu yihi fahallaa bikran ay fahallaa tazawajta waxaad guursan weyday bikran gabar bikaanaad tulaacibuha aad la ciyaarto ood adi ciyaarsiiso aw tulaacibuka adigana ku ciyaarsiiso gabar yar ood la baashaasho insaxa tacbiir luqadaas mogta dhalinyarada aad u jecelo iskala aadna muxuu ahaa kula baashaasho <laughs> maad guursatid saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam horana socda xadiis saddex kun laba boqol iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa وqال imam نس أخبرna الحسن بن قزعة الqرشي wa صدوq qال xadثna سفyان وهو بن xبيب البزاز البصري واثقة عن جريج وعبدالملك بن عزيز بن جريج واثقة ثبت يرسل ويدلس عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جابر بن عبد الله لقيني رسول نبي قال يا إلى كلمي فقال إلى جابر جابر وهل أصبت امرأة بعدي قال شيء وين أدقر ستي أو أصيبتي قلت حرير نعم ها يا رسول رسولك الله وحكفي على مارك الله صعدة qaala wuxuu yidhi abikran am hayiban ma bikaraad guursa mise waxaad guursatay gabar garooba qultu waxaan idhi ayiman waa haweenayda waankixu layaaba minkum waa kuwa aanan xaas kale aan ninka lahayn oo laakiin guur uu hormaray ama ha laga dhinta amaba caadi laakiin ayiman haaliban midda laga dhintay ayaa loo isticmaali jiray qaala wuxuu yidhi fahallaa bikran maxaad bikaar u gursan weyde tulaacibika aad la ciyaarto tulaaciba ku ciyaarsiiso xadiidkan marka labada xadiid waxay ka hadlayaan jaabir bn cabdillah radi allahu taala ada inuu nabigeena ku booriyey inuu gabar yar guursaday jaabir wiil yar ayuu ahaa wiil yar ayuu ahaa aabihiina waa taqaanaano waxaa weeyaan cabdullahi bn xaram saxaabi ayuu aha raggi uxud ku shahiiday ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala canhu arda marka gabar yar wuu heli karay wuuna guursan karay laakiin qof weyn ayuu guursaday nabigeenna markuu saa ku yidhi ood muxuu ahaa ad guursan weyday ciladda ay sheegay wuxuu dhaha nabi allow aabbahay waa tii uu shahiiday in sha allahu tabaaraka wa kadibna gabah gabdho aad u badan ayuu ka tagay gabdhihii marka foodley iyada la mid ah inaan u keeno oo kadibna isxaxagtaan oo isfahmi waayaan ma rabo waxaan rabaa marka mid iyada eh, gabdhihii ka weyn oo waalid u noqoto oo u shallayso oo waxaa weya xaaladooda wanaajiso ayaan rabay markaasuu nabigeen aad ugu farxay alayhi salatu asalaam oo weliba u ducay jaabir bin abdillah radi allahu tacala canhu wa ardaa gabadhi waxay samaysa taqaanaan kun iyo dhowr boqol oo saxaabada nabigeenna ayaa martiqaadi muxuu aha wax iyada ay karaysay iyo saaxiibadee dhowra ay ka wada dheljisay biducaa'i wa barakati nabi sala allahu alay slam ma xasuustaan qaswat alkhandaq baab sahalmaan ducada nabiga ku dhacday laftirkeeda dhowr jeer ay ku dhacday marka jaabir waa ninkaas weeyaan baabu tazawuji اlmar'ati mil milahaa fi sin haweeneyda inay guursato qof ayada lamid ah xagga da'da wuxuu ka soo horay baabkan u baab yahay ma waajiba maya laakiin way guursan kartaa dhib ma laha wayna fiicanta maxaa yeele isfahanka ayaa dhow labada qof isku daad inta badan waa isla boodaan isla lacayaano wax badan baa muxuu ahaa isku aadi laakiin dadka aadka daad ugu kala duwan waxaa laga mararka qaar inay isfahmi waayaan waa suuragal marka eh, xadiidka saddex kun laba boqol iyo kow iyo labaatanaad waa saxiixu lisnaad qaala imam abarna xusein ibn xurayf alkhuzaaci waa iqa qaala xadaana alfadl ibnu muusa السنان واثقة ثبت ربما أقرب عن الحسين بن واقد المروزي ثقة له أوهام عن عبد الله بن بريدة بن حسيب الأسلمي واثقة عن أبيه أبيهis oo ah burayda ibn xusayb alaslami saxaabiga jahiilka radi allahu ta qa wuxuu yidhi khaaba abu bakrin abu bakr ayaa soo doonay iwa cumaru cumar ayaa soo doonay radia allahu tacala canhuma labada wasiir oo nabigeenna waa calayhi salat slam insaxa tacbiir khaaba abu bakrin wacumara wa cumaru ayaa soo doonay radia allahu ta anuma faatimata binta muxamadi sala allahu alayhi waali wasalam nebi maxamed gabadhiisi faatimata zahra albatuul ayay soo dooneen labadoodii faqaala rasul wu uri sal slm inaa sagiira wayarta oo qof dayar wa qof dayar wa fakhaطabaha caliyun sayid cali ayaa soo doontay fazawajahaa minhu isaga u guuriyey nabigeena salى اllahu alayhi waalihi wasalam xadiidka marka imamku wuxuu soo qaadanaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu gurin waayey labadooda da ahaan bay u kala duwanaayeen halkaas imaam anasaa'i moogtahay istinbaadkiisa waa baciid waad la yaabi waa tii aan ka sheekaynayn sida bukhaari wax ku dhowa marka laakiin xadiidka ma laga fahmi kara arrinta yada inay aad u yara laga yaabo marka yada aynan waxba taxamuli karin oy qaadan karin gabar waxaa laga yaaba sagaal jir ah oo qof siddeetana jir eh, ah ka muxuu ahaa ka jir muxuu ahaa duwan eh, ka jir weyn oo ka maskax fiican oo ka mas-uuliyad qaaditaan badan laga yaaba wax dhici kara waa bay-ada iyo qofka xaaladiisi waxaa badan baa muxuua meesha ay u khuduucaysa arrinta ayada marka arrinta ayada marka ma loo ma laga qaadan karaa marka amaba daliil muu noqonaysaa qolyaha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam umuna caaisha guurka aad guursaday oo sagaal jir inuu nabigeenna looga soo hooyey duran oo waxaa weeyaan munaafiqiinta iyo qolyahan gaalada ah iyo qolyaha loo yaqaano almustashriquun oo gaalada eh, cilmigan shareecada baratay iyo wixii lamidka ah duritaanka ay durayaan iyo calmaaniyiinta qolyahan loo yaqaan ama liberaaliyiinta ma soo gelaysaa maya sooma gelaysa nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam ka duwan dadkoo dhan wiil yar oo shan iyo toban jir ah nabigeenna calayhi salatu salaam intaas soo adcaaf adcaaf adcaaf ayuu ka wacyi badnaa cafwan aad ka awood badnaa xagga ragnimada waanat muxuu ahaa quwadii la siiwaa intii aan ka sheekaynayna sidoo kale ka bashaashsanaa ood ka naxariis badnaa ood ka mucaasharo wanaagsanaa waxyaaba dhalinyarada hadda haddii la weydiiyey oo la war yaa adi xaaskaaga intaad raacday meel kubad lagu ciyaaro ama meel ciyaar ay ka socotay intaad waday kadibna aad muxuu ahay golb istaagtay saddex saac weligaa ma taagnayd bacaryaa sheeg haddi ay yidhaha anaa taagnaayo saa u taagna weli maanan fariisan oo xaaskaygaa saas intaa halkaas ay istaagtay saa u daawanaysa romansi intaa ka weyn miyaa taqaanaad ya haye miyaa taqaanaan yaa la cagata maxaaskiisa oo waxaa weyaan dhalinyaradan ka hadlay odayash maba ka hadlay ragga odayaasha ay guruna iska wateero warkooda baab kale raggaas waa taqaanaada soomaalida ayaga baabkooda baab kale marka yurub ay tageen ayaga laga argutay odayaash marka yurub tageen abaalkooda la marisaan maqlay marka dayartiyaan ka hadlaya ninka xaaskiisa marka la baratamay inta la taga meelahaas duurka ah kadibna yidhi haye aan cagatano yawa marka nabigeena alay sl slam ka duwan ka duwan alayh sala slam dadka kale isku noocna ma ahan laakiin waxaa laga hadla dadka caadiga ah marka kolleyba guurka mid yar iyo mid wan kara oo asal ahaan waa wax bannaan laakiin siduu ku qurax badan yahay ayuu imaamku usoo deliishaday xadiidkana waa saxiix sanadkiisa saxiixa laakiin macno ahaan waxaa laga yaabaa in uun aad u baahan yahay in aad loo sharxa waqtina nooma harsana hada wallahu aclam wa sala allahu waslm ala rasuuli mustafa